بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وكتاب كأني الرحيق المختوم وعاو كان أخرين جرني ولمقدمة بان كجرنا الحكم والإمارة في العرب khaasatan darsiga noogu dambeeyey waxaan kasoo hadalnay alimaaratu bilxijaaz taasaan ku dhex jirnaa maamuladii iyo xukunadii ka jiray ardulxijaaz qabla alislaam waxaan soo gaarnay taariikhdii qusay ibnu kilaab oo ahaa ninkii quraysh habeeyey oo isu keenay waxaan ka bilaabeynaa caawa insha allahu tacaala wa mima facalahu qusayu bimaka anahu jamaca qawmahu min manaazilihim ilaa maka halkaasaa darsigeenii aan ka bilaabeyna caawa darsigii hore uu noogu joogay waxyaalihii qusay ibnu kilaab iyo inuu agoon ahaa hooyadii uu guursaday nin reer sham ah kadibna xaggaa loo qaaday markuu tabargalo isweynaa weynaadayna uu soo laabtay kadibna maaragtay uu nin la yidhaahdo rabiicata ibnu xaraam ba hooyadii hooyadiis guursaday halkaa iyo bilaadu sham la aaday markuu tabargalayna uu soo noqday maka uu soo noqday halkaana oday uu ku noqday wa mima facalahu waxyaalihii uu sameeyey qusayu qusayi uu sameeyey bimakata maka uu ka sameeyey waxaa ka mid ah annahu jamaca wuxuu kulmiye oo aruuriyey qowmahu tolkiis qoraash buu aruuriyey min manaasilihim dhulkii degaanadoodii iyo dhulkay degi jireen oo dhan buu kasoo aruuriyey ilaa makata markuu isugu keenay qoraashtii kala firisanayd ayuu u wada yeeray oo maka isugu wada keenay bini aadamkuna waa ogtihiin wada jirku macno ku leeyahay waqatacahaa wuxuu u gogooyey ribaacan xero xero iyo tusmo tusmo ama boos boos qitaacu waxa weeye markii dhulka la cabiranahayo sida loo dego magaalooyinka iyo deriska iyo sida loo dego sidaasoo kale weye ama ood ood iyo reer reer sidaasoo kale weye waqatacahaa wuxuu u gogooyey ribaacan boosboos iyo tusmo tusmaa layaan markay degayaan badanaa dhulku hadduu nabad yahay oo dhul nabdeed uu yahay hal jeesoo meel iska yaallo meel iska degan inaad aragto waa laga yaabaa laakiin dhulka colaadda ama bahlada leh dadku way isla degaan marka intaan reerka la furin meesha la degaya waa la tusmadayaa meeshii aqalka lagu furi lahaa meeshii geela lagu oodi lahaa reerka xaggii xagga la marin lahaa ariga dhinaciisii aqalka xaggee loo jeedinayaa hadday loo jirto xaggee marka tusmaday baa la yidhaha sidaas oo kale wey ribaaca waa tusmadii oo kale wa qadacaha wuxuu u googooyey ribaacan tusmo tusmo bayna qowmihi tolkiis dhexdihi siday u degi lahaayeen wa anzala wuu dejiyey kulla qowmin qoys walbo oo min qurayshin quraysh ka mida manaasilahum guryahoodii guryahooda alatii asbaxuu calayha ay deganaayeen meesha hadda siday u kala deganaayeen reer bani marate makzum xaggay degan yihiin reer bani cabdimanaaf xaggay degan yihiin reer bani umaya xaggay degan yihiin reer reeb halkaasay degan yihiin sida hadday u deganaayeen ayuu u kala dejiyey waa aqara wuu u sugay oo uu u daayey an nas'ata riixidii ama dibdhigii bilaha la dibdhigi jiray yacni waxaan soo marnay qabiilooyin in la siiyey oo la yidhi adinku waa ashhurulxurumta markii la gaaro yani haddii dagaal uu socdo bishii in la xurmeeyaa la rabaa colaadina way socotaa oo weli meesha la raba lagama gaarin qabiilooyin baa la siiyey waxa la yidhi adinku waa rari kartaan bishaan rajab oo kale adinkaa waxaad u rari kartaan bilhebel waxaad leedihin hadhow bishii xurmada lahayd bilhebel baa loo raray rajab waa la dagaalami karaa saas oo kale marka wa waaqara wuu usoo uu u daayey annasata dib u dhiggii bilihii dib loo dhigayay ashhur xurumka ahaa markii dan laga leeyahay wa ala safwan reer safwan iyo iyo bilihii wuu isu daayey oo farahu oga qaaday kama taabanin wa cadwan wa murata ibnu cawfna wuxuu u daayay calaa maa kaanuu caleyhi waxay ahaayeenoo min almanaasibi jaga ah ayuu u daayey yacni nimankan labada qoysna jagooyinkay ahaayeen waa nimankii la yidhi carafo marka laga soo dhaqaaqayo dadkaa soo daynaysaan musdalifa marka laga dhaqaaqayo idinkaa soo daynayo maaragtay jamaraadka marka la tuuranayo adinka adinkoon tuuran cid kalama tuuri karto yacni waa nimanka wadaadada ahayo magaca macnaha xagga xagga diinta iyo wadaadnimada qaabilsanaa iyaguna toodiba u daayo liannahu kaana wuxuu ahaa mid u arko qusay ibnu kalaab lianahu kaana wuxuu aha yaraahu miduu arka diinan diin inay tahay fii nafsi naftiisa in bilaha la riixo in maaragtay carafo iyo musdalifo laga soo dhaqaaqay mino in dadka saa loo hogaamiyo diin buu arkahayay oo falaa yanbaqii taqyiiruhu inaan la bedeli karin inaysan banaanayn buu arkahayay oo sidaa ay diin tahay farahu oga qaadeen marka marka qusay ibnu kilaab waa ninka habeeyey quraysh oo dhan bu wa min ma'aasiri qusayi qusayi waxyaalihii wanaagiisa waxaa kamid ahaa anahu asagu assasa wuxuu aasaasay daara nadwa daarta nadwada la yidhaahdo daartii wadatashiga ama baarlamaanka guriga baarlamaanka daaru nadwa meeshii nabiga sal ly slam loogu tashaday markii dilkiisa la qorsheynayo ad garanayseen daaru nadwa ninka aasaasay weeye xagee buu ka aasaasoo ka dhisay biljanibi biljaanibi shamaaliyi dhinaca waqooyi oo min masjid kacba masaajidka kacbada dhinaca waqooyi oo masaajidka ayuu daaru nadwa ka sameeyey meel qurayshi ku shirto go-aamada lagu gaaro lagu tashado meesha hadda baarlamaanka ugu jira weye dowladaha wajacala wuu ka yeelay baabaha albaabkeedii daaru nadwa albaabkeedi wuxuu ka yeelay ila lmasjidi masaajidka dhinaciisa xaggiisa oo qofka daarunadwo inuu taga rabo waa inuu masaajidka soo maro qofka ka baxayana waa inuu masaajidka ka dhex maro ahay marka albaabba uga furay xagga masaajidka wa kaanad waxay ahayd daarunadwana majmaca qurayshin quraysh meshay isugu timaado ay ku shirto wa fiiha waxaa kusugnaa daarunadwo ama wa fiiha dhexdeeda tufsalu lagu kala saari jiro lagu goyn jiray mahaama umuuriha arrimaheeda waaweyn ahay qorshooyinka waaweyn iyo go-aamada waaweyn waxaa lagu gaari jiray daarunadu walihaada daari daartan waxaa usugnaaday fadlun fadli iyo abaal calaa qurayshan quraysh ay ku leedahay sababtaa waa baarlamaankii quraysh oo dhan isu keeno maaragtay ay ku shiri jireen wey liannahaa maxaa yeelay daartu damanad waxay damaano qaaday ijtimaacu lkelima kelimadooda inay midowdo ahay inay midowdo iyo wa fadlu lmashaakili bilxusna in lagu dhameeyo mashaakilaadka iyo dhibaatooyinka middii wanaagsane sida wanaagsan in lagu dhameeyo ay daartaasaa sabab u noqotay ninkan dhisayna waa qusay ibnu kilaab yacni bini aadamku hadday wada hadlaan dee xal baa la gaaraa waxbaa dhacaya markay wax dhacaan in la islaayaa wax walba ka xun haddayba qoomkii iyo dadkiiba lahayn meel ay ku wada hadlaan iyo golo la isugu yimaado iyo meel lagu wada tashado iyo wixii dhaco meel looga wada hadlo waxay noqonayaan dad fawdahon ismaqlin oo isqabanin oo madax lahayn oo nin walba wuxuu rabo uu sameeyo marka daartaa daarunadwa quraash waxay ku lahayd fadli iyo abaal dheeraada wa kaana liqusayi qusayi waxaa usugnaa min madaahiri riyaasa watashriif min madaahiri riyaasa madaxtinimada muuqaalkeed iyo watashriifi sharafteed yacni wuxuu ahaa nin u qalmo maadaama uu dowlad camal dhisay oo qabaaishii qabiil walba qureesha uu shaqo u yeelay oon la isku dhacayn oo uu nidaamiyey oo qolo walba hawsheedii qabsanayso golo baarlamaanna u sameeyey yacni min madaahiri riyaasati watashriif buu lahaayoo ka muuqday madaxtinimada iyo maaragtay hogaaminta madax iyo sharafteeda ayuu lahaa iyo muuqaalkeeda wa kaana liqusay waxaa usugnaa min madaahiri riyaasati watashriifi oo ahaa madaxtinimada muuqaalkeeda iyo sharafteeda wuxuu usugnaa waxayaan toddoba qodob buu sheegayaa toddoba qodob oo ku dusayay dowladnimadiisa kow riyaasatu daari nadwa guddoomiyenimada wuxuu lahayoo khaas la ahaa guddoominta daarunadwa baarlamaanka lagu shirayo gurigaan gurigaa shirka iyo baarlamaanka guddoomiyenimadiisuu lahaa go-aan asagu una goynin maaragtay mayna gaari jirin ahay riyaasatu daari nadwa daarunadwa guddoomiye nimadeeda fa fiiha daarunadwe ayay kaanuu ahaayeen yatashaawaruuna kuwa ku tashado oo ku shiro fii maa nazala bihim wixii ku yimaado oo min jisaamil umuuri arrimaha waaweyn ah wixii arrinoo dhacdo halkaasay isugu imaan jireen wayuzawijuuna way ku guurin jireen fiiha daarta dhexdeedana banaatahum gabdhahoodana halkaasay ku guurin jireen oo habeenkii aroos qabaan ama gabar la kala doonayo daarunad waa la tegi jiray baarlamaan keliya iyo talo keliya ma ahayne ama amuurahooda dhan bay ku qabsan jireen waxyaalihii kale uu sameeyey oo dowladnimada iyo sharafta ah waxaa kamid ahaa alliwa calanka buu sameeyey calan ahay calankaa isaga ahna marka ciidamo la bixinayo ama duulaan la qaadayo ama qabiil la weerarayo ama iska difaacayo calan ay dadku qaataan ay isku afkartaan ahay fa kaanad waxay ahayd laa tucqadu mid aan la guntin raayatu lxarbi calanka dagaalka ilaa biyadihi gacantiisa inuu ku gunto ma ahane horta daaru nad waa inuu isagu go-aan gaaro go-aanka uu guddoomiye ma ahane go-aan kama soo bixi jirin calanka inuu gacantiisa ku gunto haddii la duulayo iyo maaragtay cidda calanka loo dhiibayo iyo goorta la duulayo inuu gacantiisa ku gunto u xira ma ahane cid kale oo maaragtay duulaan qaban qaabin jirtayna ma jirin wuxuu kale u sameeyey waxaa kamid ahaa alxijaabatu ilaalinta xijaabada xaajib bay ka timid xaajib waardiyaha ahay ilaalinta iyo haynta furaha iyo qufulka alxijaabatu ilaalintii iyo waardiyeyntii wahiya wahiya xijaabatu lkacba kacbada oo la ilaaliyo wey laa yaftaxu baabuhaa albaabkeeda lama furu jirin laa yaftaxu ma furu jirin baabahaa albaabkeeda ilaa huwa isaga mooye cid kale ma furi jirin huwa aladii kiibuu ahaa qusayi yeli tawalin jira oo maamuli jiray amra khidmatihaa khidmaynteeda iyo adeegeeda iyo wasadaanatihaa madaxtinimadeeda ninkii maamuli jiray buu ahaa wuxuu kaloo sameeyey siqaaya siqaayat lxaaji xaajiga in la waraabiyo qofka soo xajiyo xajka u yimid ilaa waan soo sheegnay kacbadan nabiyullahi ibraahim calayhi salaam iyo nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam ayaa dhisay marka waa lasoo xajin jiray waxaa ka qaldanaadeen be laakin xajku waa jiray carafa waa jira musdalifa waa jirta mina waa jirta jamaraadku waa jireen dawaafku waa jiray marka shareecadu wixii khaldanaa unbay saxday wixii saxda ahaa lama taaban sidoodaa loo daayey marka waraabinta dadka soo xajiyo meeshu waa maka waa oomane camal baana la samaynayaa in dadka la waraabiyo ayuu marka hawshaas u abaabulay waraabinta dadka in la waraabiyo waa shay fiican siqaayatulxaaji xaajiga in la waraabiyo wahiya iyaduna siqaayaduna annahum qurayshi kaanuu waxay ahaan yamla-uuna kuwa dhaamiyo lilxujaaji xujayda waxay u dhaamin jireen xiyaadan min almaai darar biyo ah bay u dhaamin jireen meelaha la marayo oo dhan baa darar waaweyn laga dhisi jiro biyo ah oo baraaga camal ah ahay yuxallo eh, yaxulluunaha waxay ku macaanayn jireen bishayin min atamri wazabiibi xoogaa timir iyo zabiib ah zabiibka waa cinabka la qalajiyey sokor ma jirin markaa marka timir iyo zabiib baa lagu macaanayn jiray biyaha fayashrabu nnaasu dadkii baa cabi jiray minhaa dararkaa ka cabbi jiray idaa idaa waraduu maka markay maka soo galaan maka markay yimaadaan dadkii xujayda ahaa meeshaasay ka cabbi jireen biyo la xareedeeyey oo la qaboojiyey oo la macaaneeyey oo zabiib lagu daray iyo timir oo bay halkaasi ka cabbi jireen marka xujaydu shaqadaasna wuu qabtay ahay waxyaalihii kaloos qabtay waxaa ka mid ahaa rifaadatlxaaji xaajiga in la sooriyeeyo qofka martida ahoo xaajiga ee xajka u yimid in la marti sooro oo la sooriyeeyo wahiya rifaadaduna ama sooriyaduna tacaamun cunto cunto weeye kaana yasnacu lilxaaji xaajiga loo samayn jiray u samayn jiray xaajiga xaajiga u samayn jiray calaa dariiqati diyaafa hab ama qaab marti soor ah ama hab sooriyeyn ah ayaa cuntaa loo sameynaya tii hore biyay ahayd tanna waa cunto wa kaana qusayi qusay wuxuu ahaa farada mid waajibiyey calaa qurayshin quraysh ku waajibiyey kharjan kharjan waxa la yidhaha qaaraan qaaraan oo takhruju ay bixinayso fi lmawsimi xilliga xajka min amwaaliha xoolaheeday ka bixinaysaa ila qusayi qusayi bayna u keenaysaa xilliga xajka la gaaro qolo walbaba ha keena wixii ku qornaa ahe waa xirsigii dhowrtadii wey xijka xilliga xajka la gaaray marti badan baa imaanayso dad baan sahay wadan dad baa wixii aan ku filayn marka wuxuu leeyahay qolo walbo reer walba waxbuu saarayaa waxoodi bay keenayaan waxaasaa isku darayaa wixii buu habaynayaa qaar wuxuu cuntuu ka dhigayaa qaar biyuu ka dhigayaa wixiibuu buu marka ahay wa kaana qusay wuxuu ahaa farada mid ku farad yeelo ku waajibiyay calaa qurayshin quraysh kharajan qaaraan oo takhrujuhu fi lmawsimi ay bixinayso xilliga xajka min amwaaliha xoolaheeday ka bixinaysaa laf walba ilaa qusay bayna u keenaysaa fa fayadacu bihi tacaman fayasnacu wey meesha fayadacu maha fayadacu baa ii qora fayasnacu uu samaynaya طacaaman cunta u samaynaya lilxaaji xaajigii buu u samaynaya ya'kuluhu uu cunaya ya'kuluhu uu cuno man lam yakun lahu sacatun midkii aan awood lahayn dhaqaale walaa zaadun wax sahyana aan wadan hay halkaasuu ka cunaya ninkai xoolo wata isagoo dhaqaalo haysto uma baahna lakin midkaan waxba wadan xajinayana inuu marka dhergoosan meesha ku baahanin waxyaalahaas oo wan wanaagsan oo qaab dowladeed ah iyo sharaf ayaa marka qusay ibnu kilaab uu sameeyey wa kaana kullu dalika liqusay waxaas waxaasoo dhan oo sharaf iyo magaca waxaa iska lahaa qusay ibnu kilaab wa kaana ibnuhu wiilkiisa wuxuu ahaa cabdumanaaf wiilkiisa cabdumanaaf qusay ibnu kilaab wiilashiisa cabdumanaaf iyo cabdudaar cabdudaar baa weynaa cabdumanaaf baa yaraa cabdumanaaf cabdumanaafna waad garanaysaano hade waa nebiga awogiisii labaad ama saddexaad wa kaana ibnuhu wuxua wiilkiisii cabdu manaaf ahaa qad sharufa wasaada fii xayaatihi qad sharufa mid sharaf yeeshay wasaada sayid noqday ogaas fi xayaatihi intuu noolaabo intuu qusayii noolaa ayuu magacii sharaf yeeshay wa kaana cabdudaarna cabdudaarna wuxuu ahaa bikrahu curadkiisii buu ahaa curadkiisi oo cabdidaar baa weynaa fa qaala lahu qusay marka cabdidaar baa weynaa laakiin nin dhamaystiran ma ahayne waxoogaa maaragtay wuxuu ahaa nin aan ad adkayn xilligaa iyo zamankaa la joogana haddee nin a adag oo libaaxa ma ahani nin kale waxma noqon karin bu nin miskiin oo iska nugul waxma noqon karin marka cabdimanaaf waa ad laakiin waa laga weynaa odaygii qusay ahaana wuxuu jeclaystay curadkiisa inuu meel ka soo saaro haddaan curadkiisa uu yahay isagoo dhaqanka ilaalinayo fa qaala lahu qusayu qusay baa wuxuu ku yihi wiilkii cabdidaar ahaa la alxaqanaka bilqawmi dadka waan kaa dabageyn ragga waa lagaa horeeya oo nin nugul baata laakiin waan kaa dabageyn in sharafuu calayka haba kaa sharaf badnaadeene waxa weeye waan kaa dabageyn oo nin baan kaasoo saaraya fa awsaa lahu wuxuu u dardaarmay cabdidaar bimaa kaana yeelihi wax alla wixii uu xukumayo gacanta uu ku hayo oo maamulayay oo min masaalixi qurayshin danihii iyo masaalaxdii qoreysheed ahaa ha noqoto rifaadadii ha noqoto siqaayadii ha noqoto xijaabadii ha noqoto calankii wax walbo ahay wilka curadka ahaa ay farta ka saaray faacda fa acdaahu wuxuu siiyey daara nadwa daartii wadatashiga horta waa siiyo wuxuu yihi adiga tala aadan guddoomin meesha kama soconayso ahay walxijaabati furayaashiina waa siiyey kacbada walliwaa calankiina waa u dhiibay wasiqaayata waraabin waraabintana waa u dhiibay warifaadata sooriyeyntina waa u dhiibay wax alla wax wax allaale iyo wuxuu maamulku hayo oo dhan ayuu wuxuu u dhiibay wiilka curadka ee cabdidaalaha cabdimanafna dadkaa markaa jecel waa nin ah waa zaciim waaya wa kaana qusayu qusayu wuxuu ahaa laa yukhaalafu mid aan la khilaafin walaa yuraddu calayhi shay-un sanacahu wax uu sameeyeyna aan lagu celin ahay ha lagama daba hadli jirin wuuna mudnaayo haddii quraysh saa isu keeno wax ka dhigay soo maaha arooriyey oo taladooda mideeyey oo baarlamaan u sameeyey odayaal iyo shir iyo shuuro iyo wadahadal laakiin lagama daba hadli jirin laa yukhaalafu mid aan la khilaafin oon laga daba hadlin walaa yuraddu aan la ridin caleyhi dushiisa shay un sanaco shay uu samey wa kaana wuxuu ahaa amruhu amarkiisa iyo taladiisa fi xayaatihi intuu noolaa iyo wa bacda mawtihi intuu dhintay kadibba waxay ahayd taladiisa iyo amarkiisu ka diini lmu mutabac sidii diin la raaco diin la raaco oo kale camal buu u ahaa hadalkan yaa yiri qusay baa yiri lagama daba hadli jirin waa adoo hadda lagu yidhaha ciddan waa aayad qur-aan hadalki waa hadalka ilaahay ilaahay subxaana watacaala sidaasuu yidhi qaala allahu tacaala qaala llahi sala alla alay slam adoo lagu yidhi wey hadal maa ka nool maya sidaasoo kale bay hadalka qusayi u qaadin jireen quraysh lagama daba hadli jirin <clears throat> mar hadduu marka wixii oo dhan isugu daray wiilka curadka ahaa qof juqyinaba ma qof dhihi karaba ma jiro lagama daba hadli jirin falamaa halaka markuu dhintay qusay aqaama way fuliyeen banuuhu wiilashiisii amrahu ta amarkiisii oo intii oo dhan waxaa loo daayey ninkii ahaa cabdidaar laa nisaaca baynahum wax dooda kama jirin faraha laga qaaday cabdidaar iyo cabdimanaaf soo ma aha taladii iyo hawlihii oo dhan soo ninka coradka cabdidaar ha la darin cabdimanaaf jooq ma dhihin sidii aabihii uu amarka uu dejiyey buu ku socday isagana iyo qawaacidii walakina lakin lamaa halaka markuu dhintay cabdumunaf oo cabdimunaaf uu dhintay cabdidaarna waa dhintay cabdimunaafna waa dhintay labadii wiil oo ilmo qusayo waa dhinteen yaa isku haray wiilashoodii baa isku haray waa la firay soo maha waa la batay marka wiilasha marka awoowyada uu ahaa qusay qusayga la sheegaya maqal buu ku yaa soo maaha ha marka arrintu waa isbedesha marka walaakina lama halaka markuu dhintay manaaf naafasa way loolameen abnaahu wiilashiisii oo ilma cabdimanaaf ahaa bani camihim ilma adeeradood cabdidaar ilma cabdidaar ah bay kula loolameen oo kula doodeen oo ku qabsadeen fi hadihi almanaasibi jagooyinkaas waxay dhaheen cadaalad ma aha cabdi qusay baana wada dhalay haddii aabahaya uu xishooda iska aamusay dee anagu xishoon mayne noo qaybiya jagooyinkai talada haddii kale waa la islaynaya ahay watafarakat way kala tagtay qurayshun quraysh firqatayni laba qaybood bay u kala baxeen waa la kala jabay qolana waxay dhaheen qusay sidiisi ha loo daayo ree cabdi cabdidaar caruurtooda talada howlahoo dhan iskale qolana waxay dhaheen waxaan daa cadaalad ma ahane hawsha naloo qaybiyo quraysh marka waa kala jabtay wakaada wuuba sigayba yakunu inuu ahaanayo baynahum dhexdooda qitaalun dagaal in laislaayay ba qarka ufuusha ilaa anahum laakin ayagu tadaacaw waxay isugu yeerteen ila sulxi heshiis war aan wada hadallo aan wada hadallo waxa ku dhaantana male maxaa yele hal hadii la dagaalamo colaad aan dhamaanayno qofna aan reebeyn kan wax dilhayana maaragtay markiisu qixi kan la dilayana uu qixi marka mar hadday colaad bilaabatay fidno nabadu marka meesha way ka tegeysaa waxay isugu yeerteen inay wada hadlaan oo heshiiyaan <clears throat> waayo waktasamu waxay qaybsa qaybsadeen haadihi lmanaasiba jagooyinkaas oo dhan bay qaybsadeen waxaa lainoo qaybiya fasaarad way u ahaatay asiqaayatu waraabintii iyo warifaadatu sooriyeyntii ilaa bani cabdi manaaf ilaa bani cabdi manaaf reer bani cabdimanaaf waxaa la siiyey sooriyogelintii dadka xujiyada in la sooriyeeyo iyo in la waraabiyo labadaa jagaa la siiyo wa baqiyad way ku hartay daaru nadwa daaru nadwa golihii tashiga iyo gurigii baarlamaanka iyo walliwaa calankii iyo wal xijaabata furihii saddexdaana waxay ku hareen biyadi bani cabdidaar ilma cabdidaar gacantooda marka nimanka waa qayliyeen laakiin waxalaan ma noqonin oo laba jago waaweyn oo siqaayadii rifaadadii baa la siiyey uma xakama waa marka siqaayadii iyo rifaadadiis oo lama siin ilraa bani cabdimanaaf ilmo cabdimanaaf ah iyaga laftooda kooxa marka way sii qaybsanayaan jegada uma xakama way way ku xukuntameen oo way ku qaybsadeen banuu cabdimanaaf alqurcata qori tuurasho fiima asaabahum waxay heleen si loo kala heli lahaa fakharajad way usoo baxday lihaashim ibni cabdimanaaf waa nabiga awogiis waxaa usoo baxday labadiibo rifaadadii iyo siqaayadii labadiiba buu ku helay ayuu ku helay wawaliya wuu maamulay bacdahu asaga gadaashiis waxbaan ka booday uma xakama banu cabdidaar reer bani cabdidaar way ku xukuntameen way ku qaybsadeen alqurcata qorituurashadii fiima asaabahum waxay heleen fakharajad waxaa usoo baxday qorituurkii lihaashim bni cabdimanaaf baa labadiiba usoo baxday siqaayadii iyo rifaadadii fa kaana wuxuu ahaa marka haashim huwa aladii kii yalii tawalinahayay asiqaayata waraabinta iyo warifaadata iyo sooriyeynta tuula xayaatihi intuu noolaayo oo dhan falamaa maata markuu dhintay haashim khalaf khallafahu waxa uu dib maray akhuuhu walaalkiis almutalib ibnu cabdi manaaf baa uga dambeeyo dabadii qabtay oo hawsha sii waday wa weliya wuu sii maamulay bacdahu isaga gadaashiisna mualib markuu dhintayna waxaa taladii la wareegaya cabdulmuطalib ibnu hashim ibnu cabdimanaaf waa nabiga awgiis jaddu rasuulilahi sal ly slam cabdilmuطalib wa bacdahu cabdilmuطalib kadibna waxaa taladii sii maamulay abna'uhu wiilashiisii xataa jaa alislaamu ilaa islaamkii uu ka yimid walwilaayata walxaal alwilaayata xukunkiiyo madaxtinimadiina ilal cabaas ibni cabdilmutalib uu gacanta ku hayo cabaas oo markaas madaxtinimadii gacanta ku haya islaamkuna yimid hahay hadda waa soo dhawaana marka halkaasaan marayna wa kaanat liqurayshin quraysh waxay u sugnaayo lahaayeen manaasibun jagooyin siwa dalika aan intaa ahayn rifaadada iyo siqaayada iyo xijaamada iyo daarunadu ma ahane jagooyin kaloo badan bay haysteen wawasacuuha ay qaybsadeen fiima baynahum dhexdooda ay ka qaybsadeen wa kawanuu way sameeyeen quraysh oo way dhiseen biha jagooyinkaasna waxay ka dhiseen duwaylatan dowlad yaray wax dowlad ahaan u yara eg bal bitacbiirin bitacbiiri asaxin tacbiirka ama tilmaanta ugu wanaagsan waxa weeye in la yidhaha shibhu duwayla dowlad yar wax u eg ahay dawlad yar wuxuu eg shibhu duwaylatin dimuqraatiyatin dawlad yar oo tala wadaag ah bimacnaa hadda wuxuu wadaa dadku ay tashadaan oo aan nin dictator ahoo keligii taliya uusan jirine dadku ay wada tashadaan saasay u yara ekaayan wa kaanad waxaa usugnaa lahaa dawladdaas wa kaanad waxay ahayd dawladdaas lahaa miday usugan tahay ama shibhu dawlad yareydaasi waxay lahayd min addawaaciri hogaamo iyo watashkiilaati qayb iyo qaab dhismeedyo alxukuumiyati dowladeed oo sidii dowladdii oo kale camal baa loo dhisay maa shay bay lahayd yushbihu u eg fii casrinaa haadaa waktigeennano kale dawaacira albarlamaani aqalada baarlamaanada iyo wa majaalisahaa iyo kalfadhiyada iyo fadhiyada wax u eg oo kaluu sameeyey wahaaka u imow lawxat wahaaka hoo lawxatan looxad iyo sawir oo min tilka almanaasiba jegooyinkaa ah yacni degooyinkala isaga ahoo ay quraysho samaysatay oy qabaa-isheedii jifaheedii u kala qayb qaybsatay ree hebelo waxaasaa laydinku ogyahay ree hebelo waxaasaa laydinkaga dambayn dagaalkii iyo colaadii nin iman baa loo daayey oo markii dagaalo la gelaya ayagaa hormuuda oo dagaalada hogaaminayo soo ma jeedid talada iyo tashiga iyo baarlamaankii qolaa loo daayay yani wasaaradii gaashaandhiga wasaaraddii cadaaladda wasaaraddii waxbarashada wasaaraddii wax maaragtay gaashaandhig wasaarad walbo sidii hadda xilligan hadda uu jiro oo kale camal nidaam camal saas way samaysteen ahay qodobka koowaad al isaaru wax qaybinta ama qori tuurashada markii wax la qaybsanayo ma hebel baa qaadan mase hebel waa in la qori tuurto qori qoryaha la tuuranayo ama leebabkaas la tuuranayo waxaa iska le asnaamta sanam walbo waxaa garabka ugu jiro maaragtay kiish dhan ama qolax dhan oo maaragtay leebab ah kuwaasaa lagu faashadaa mid waxaa ku qoran nacam mid waxaa ku qoran laa gacantaad gelinaysaa kii kuusoo baxaad fiirin ma nacam baa mase waa laa dan buu leeyahay maanta inaan safraan rabaa talow maanta ma safraa mase iska joogaa meeshii buu imaanaya gacantuu gelinayaa waxa kuu qoran buu fiirinaya laa hadday usoo baxda iska joog weyo nacam hadday usoo baxana safar weyo reer buu guursanayaa talow ma guursadaa mase ma guursado waa dadan hadda ilaahay aqoon oo waxooda dhan bu maaragtay waxa u tariyo wax ku goostaan bu waa qori tuurkaas qaar baa iska cad qoryaha waa lagu celin haddana hadduu iska caddaado soo ma jeedi qaar waxaa ku qoran amaranii rabbi qaar waxaa ku qoran nahaanii rabbi soo ma jeed marka waxaasaa marka qori tuurashadaasi waxaasaa diin u ahoo waa dadaan marka caqiida lahayn annaga hadda dad markaad yeelato salaatu listikhaara waxa la yidhaahdo waad tukanaysaa rabbi subxaanahu watacaala baad la ilaahay ilaahayow waxaan hadduu dan i yahay adduunka iyo aakhiradii hadday maslaxa iigu jirto iwaafaji haddayna maslaxa iigu jiran ilaahu iga leexi oo na kala leexi hay marka qofka caqiidada lahda waa qofkaas oo rabbi ku xiran subxaana wa watacaala marka iyagu qorituurkaas aliisaaru qorituurkii ay tawliyatu qidaaxi lasnaami tawliyatu in la maamulo qidaaxi lasnaami sanamyadii leebabkoodii lilst lil istiqsaami si wax loogu qaybsado oo loogu faashado wax allaalay wixii faashi a kaana dalika waxaa iska lahaa fi bani jum fi bani jumax nimanka reer bani jumax la yidhaahdo umaya ibnu khalaf iyo ubaya ibnu khalaf iyo ciday ka dhasheen way nimankii reer bani jumax ahaa ee qureysheed waxaa la yidhi adinku waxaad leedihin qof walba markuu doonayo inuu faashado qori tuurto ahay adinkaa maamulayo markaa qoriga adinkaa u qabanayo adinkuu idiin imaanayaa adinkaa markaa hawshii la qabanayo wax allaalay waxay qori tuuraa dadaan caqiido lahayn wey marka wax weyn bay utaha waxaasi wax weyn bay u utaha amara waaweyn baa lagu dhisay qorituurkaas waa middaas waa midkaas ko waya qodobka labaad waxa weeye taxjiiru taxjiiru lamwaali xoolihii in la sharo la xiro in la sharo ay nadmu lqurubaati in la nidaamiyo ay nadmu in la nidaamiyo alqurubaati waxyaalihii loogu dhowaanayey asnaamta iyo wanuduuri nadaryadii la gelayey alatii kuwaasoo tuhdaa loo hadiyeynahayey ilal asnaami asnaamta ahay wakadalika sidoo kale faslu lkhusumaati in la kala saaro doodaha dadka la kala bixiyo iyo walmuraafacaati dacwooyinka wixii dacwo iyo dad kala saar iyo khusuumaad iyo wixii loo hide loo hibeynayo ama nadar la gelayo oo asnaamtu loo hibeynayo kaana dalika fi bani sahmin reer bani sahmin ba iska leh ahay qodobka saddexaad ashura wixii tashi ah oo baarlamaan ah soo ma jeedid kaanat fi bani asadin reer bani asad baa iskale soo ma jeedid dowladaha hadda dowladaha hadda maaragtay ii sheegeen la maamulo adduunka oo qolo wax maamushay qolo la maamulo ee dunida saddexaad dadka hadda ay yidhaahdaan qaabkaas kale loo sameeyey baarlamaanka waxaa leeyahay waxaa iskale gobol hebel ama waxaa iskale qabiil hebel waxa weye madaxweynaha waxaa iskale gobol hebel ama qabiil hebel ku-xigeenka waxaa iskale qabiil hebel ama maaragtay gobol hebel ra iisal wasaaraha waxaa iskale qabiil hebel ama gobol hebel yacni waa dadka la maamulo soo ma jeedid oo dee diin iyo aan ku soconin oo qofku muxuu yaqaanaa qofku maaragtay qofka aan wanaagiisa lagu raacin lakin ree hebel w adinku qofkeena waxaa sagadaasa leedihi waa qaabkii oo kale weye hadda marka waa qaabkii jaahiliga waagii hore waxa weeye qurashta udhis u dhisnayd wey ashuura talada iyo wadatashigana kanat fi bani asad ree bani asad baa iskala alashnaaqu dhiig bixinta iyo diyooyinka ay nadmu nadmu diyaati diyooyinka in la nidaamiyo iyo walgharaamaati ganaxyada kana dalika fi bani tamim reer bani tamim waa abubakar iyo cidood bay garanaysaa ayaa iskale alcia alciqaabu calan weynaha calanka weyne calanka qaranka la yidhaahdo ciqaab ay xamlu liwaai calanka in la qaado xamlu liwaai lqawmi calamka calanka qaranka in la qaado oo calan weynaha ahna kaana dalika fi bani umaya reer bani umaya iska lahaa reer bani umaya abu sufyaan ciddoodii wey alqubatu teendhadii iyo saldhigii militariga wey ay nadmu lmucaskar mucaskaraadka iyo xerooyinka ciidamada in la nidaamiyo iyo wakadalika qiyaadat lkhayli fardaha hogaamintooda iyo duulaamada kaanat fi bani makhzuum reer bani makhzuum baa iska lahaa khalid bin walid iyo laftoodii wey abujahli assafaaratu ergada in la ergayo markii qolo loo ergeynayo ama dab qolo loo kala dab qaadayo wixii ergaa kaanat fi bani cadiyin reer bani cadiyin cumar bin khadaab laftiisii wey saasaa marka jagooyinkii loo kala qayb qaybsaday oo maaragtay qaab marka hadhow haddii dagaal laga hadlayo reer bani makhzuum baa talada iska leh goorta la duulayo iyo xilliga lagu duulayo iyo meesha lagu duulayo iyo waqtiga la duulayo iyo sidaa loo duulayo iyo maaragtay reer bani makhzuum baa looga dambeynaya wixii erge iyo ahna reer bani cadiyaa looga dambay wixii shuuro iyo talaa reer bani asad baa looga dambay soo ma jeed qaabkaasay samaysteen kaas marka waa maka iyo quraysh iyo xijaaj alxukmu fi saa'iri alcarab xukunkii maamuladii ka jiray carabti kale carabti kale qaar baa laga soo hadlay yeman baan kasoo hadalay xiiraan kasoo hadalay sham nimankii raacsanaa oo kasaasinada ah ee carabta ahaa baan kasoo hadalay quraysh iyo makan soo hadalay carabti kale qad sabaqa lana waxaa noo soo horumaray an dakarnaa inaan soo xusnay hijraatu lqabaaili hijrooyinkii iyo geedigii iyo qaxii qabiilooyinkii alqaxtaaniyati iyo walcadnaaniyati labadii qabiiloo waaweynaa carabti carabulcaariba ama qaxtaaniya iyo carabulmustacriba ama cadnaaniya ama ismaaciiliya cadnaaniya haddaad noqosho waa ismaaciiliya carabta ku abtirsanay nabilahi ismaaciil calayhi salaam iyo carabul carabulkaxtaaniya carabtii caaribada oo asalkooda yeman ka soo jeeday labadaas inay guureen oo qaxeen oo xilli ay soo mareen xilligii geediga la yidhaahdo samankii hijrada ee maaragtay qabiil walba meel uu ka dhacay la kala firdhay xilligaasaan soo sheegnay waxaan kaloo soo sheegnay sidoo kale wa ana albilaad alcarabiya dhulkii carbeed iyo degaanadii geyigii carbeed uqtusimad in loo qaybsaday qeybsaday fiimaa baynahumaa labadoodaas qaarna qaxtaaniyiinta ay degeen qaarna cadnaaniinta ay degeen ahay famaa kaana min hadihi alqabaa'ili wixii ahaaday oo qabaaishaana bilqurbi meel u dhow min alxiirati xiiro waa dhulka ciraaq kaanad waxay ahayd tabacan kuwa taabic u ah oo raacsan limaliki lcarabi boqorkii carbeed oo bilxiira xiiro joogay waa boorkii carbeed ee xiro joogay ee faris gacansaarka la lahaa faris gacansaarka la lahaa waa soo sheegnay ciraaq iyo dhulkaa iyo wax alaala waxa daris la ahaa faris furus furus wixii daris la ah waxa weeye nima boqorrao ayaga taabacsan inay madax oga dhigeen wax alla wixii sham iyo dhulkaas daris la ahoo carab ahna wax nimanka ruumaanka ahaa dad raacsan inay madax oga dhigeen fama kaana min hadihi alqabaa'ili wixii ahaaday qabaaisha carbeed oo bilqurbi u dhow min xirati min alxirati xira u dhow kaanad waxay ahayd tabacan mid taabic u ah oo hoos tagto limeliki lcarabi boqolkii carbeed oo bilxiirati xiira ka talinay wamaa kaana wixii ahaaday minhaa qabiilooyinkaas oo fi baadiyati shaami sham baadiyaheeda kaana tabacan lilkhasaasina nimankii khasaasinada ahaayoo asalkoodu carabta ahaa laakiin sham iyo rumaanka hoos tegi jiray ayuu ninkii ka talinayay bu wax alla waxaa baadiyahaasna raacsanaaya ilaa ana hadihi tabaciya laakin raacsanaantaasi kaanad waxay ahayd ismiyatan magac magac un bay ahayd laa ficliyatan wax wax dhaba xaqiiqa ma magac magac magacuyaal bay iska ahayd yani ninkaasi boqorka ah ee carabka ah qabaaishaasi iyagaa isu talin jiray laakin guud ahaan buu ka maamuli jiray guud ahaan ayuu ka maamuli jiray wa ama ma kaana wixii ahaaday wa ama ma kaana wixii ahaaday minhaa carabta xaggeeda oo carabta filba filbawa fil fil eh, filbawaadi baadiyaha fi dakhili ljazirati jaziirat lcarab gudaheeda wixii carab deganaa fa kaanad waxay ahayd xuratan mid madax banaan oo mudlaqatan la fasaxo la sii daayay aan dabranayn oo cidna aan hoos tegin jaziirat lcarab iyo baadiyaheeda dadkii joogay oo carabta ahaa oo aan furus iyo ruom midnaan dariska la ahayn waxa weeye waxaan dad madax banaan bay ahaayeen ahay dad aada u madax dad madax banaan oo cidna aan ka amar qaadan bay ahaayeen ahay waya marka nimankii room ahlu kitaabka ahaa ee asalkooda yurubiyanka ahaa boqortooyo weyn bay lahaayeen ilaa sham ilaa halkaasay xukumi jireen dhul aada u ballaaran markii dambe iyagaa galbeed iyo bari u kala jabay laba saldhig oo weyn bay lahaayeen kii roma iyo halkaa yurub dhexdeeda markaa faransiiska iyo talyaaniga waxyaalaha ma jirin ma jirin iyo saldhiggii eh, maaragtay xagga bariga ay u bixiyeenoo waxa weye meesha la yaha qustantiniya qustantiniya istanbul meesha hadda la yidhaha istanbul ereyga asalkiisu qustantiniya wuxuu ahaa constantine na nopoly baa la jira constantine nopoly markii dambe qustantiniyu noqday haddana istanbul buu noqday magaaladaas markaa istanbul baa saldhig u noqotay waxaa laga xukumi jiray dhulkaas oo dhan maaragtay ilaa maaragtay dhul weyn baa laga xukumi jiray furusna waxay xukumi jirtay ilaa ciraaq ilaa iiraan ilaa iyo indiya ilaa china ilaa afghanistan ilaa bakistan ilaa asia suqra ilaa dhulkaasoo dhan ilaa ciraaq ilaa iiraan ma waraa nahri waxa la yidhaha dhulkaasoo dhan bay xukumi jirtay furusna hoos tegi jiray marka carabaha deriska la-a ah furusna furus bay ba maratay nin boqoro ayaa usoo magacaabay nin carab ah boqora ah. carabaha deriska la-a ah shamna sham baa maaragtay ruum baa usoo magacaawday iyagana nin boqor ahoo iyaga deris la-ah oo iyaga xaggooda ka socdo waaya nin carab oo carab ah laakiin hoos taga maamulka room ama maamulka furus wa fi lxaqiiqati sida xaqiiqada ah kaana waxa uu ahaa lihadihi lqabaa'ili qabiilooyinka waxa u sugnaa ru'asaaun madax oo tasuuduhum tasuuduhum lqabiilatu qabiiladu ay ay doorteen oy ugaas ka dhigteen wa kaanat alqabiilatu qabiiladuna waxay ahayd xukuumatan dawlad musaqaratan la yareeyey dawlad yar camal bay u dhisnaayeen ninbaa baa madax kaa nabadoonka ama ogaaska waxa weeye amarkiisa la qaadanaya taliisa lagu soconaya ahay wa kaanat alqabiilatu qabiiladu waxay ahayd xukuumatan musaqara dawlad la yareeyoo yar ahay asaasu kayaaniha siyaasiy asaasu kayaanihaa jiritaankeeda aasaaskiisii asiyasi ee siyaasadeed wuxuu ku dhisnaa alwaxdatu alcasabiya midnimada wada dhalashada casabiyada iyo tolnimada iyo ficilada iyo wada dhalashada waxaa aasaas u ahaa aasaaskeeda siyaasadeed ee dadka isku haysteen oo dadka isku hayay wax kale ma ahaynoo wuxuu ahaa alwaxdat alcasabiya buu ahaa wada dhalashada midnimadeeda ama midnimada qabiilka iyo tolka ree hebelow baa isku hayo marka wax kala samayaa ree hebelow baa isku hayo iyo walmanaafici almubaadalati walmanaafici almutabaadilati iyo maaragtay danaha la isdhaafsado oo lagu wada nool yahay oo fi ximaayati alardi dhulka in la wada ilaashado ah iyo wadafci lcudwaani canhaa in gardarada laga hortago iyo duulaamada waxaa ka dhexay saasay ahayd dhalashada iyo dhiigga iyo dhulka in la wada ilaashado iyo maslaxadaas ayay ku taagnayd dawladoodu marka ku taagnayd wa kaanad waxay ahayd darajatu ru'asaai alqabaa'il nimanka qabaaisha xukumo darajadooda iyo garaadahooda iyo martabadooda fii qawmihim dadkooda iyo tolkooda ay ku dhex leeyihiin waxay ahayd ka darajati lmuluki sida boqorada darajadoodoo kale ninka ugaaskaa wuxuu la wuxuu lamid yahay boqor ahay sida boqorka loo xurmeeyo baa ninka ugaaska ama sayidka ah ama garaadka ah ama nabadoonka ama malaaqa ah saasaa loo xurmeynaya isagana sida boqor loo xurmeeyaa ugaaska loo xurmeynaya fa kaanat ilqabiilatu qabiiladu waxay ahayd tabacan mid raacdo oo ka dambayso lira'yi sayidiha sayidkeeda ra'yigiisa iyo taladiisa fi silmi walxarbi fi salmi walxarbi sida maaragtay xilliga nabadda fi silmi walxarbi xilliga nabadda iyo xilliga colaadda intaba ahay nabad iyo colaad wuxuu ku taliyaa la qaadanaya hala duul haduuliya waa la duuli hala nabda haduuliya waa la nabdi ree hebel hala nabda haduuliya waa lala nabdi ree hebel ha lagu duula hadii hala dhac waa la dhici hahay walaa tata'aharu canhu kamana dibdhici jirin qabiiladu bixaalin sinaba ogama dibdhici jirin amarkiisa soconayay wa kaana lahu wuxuu lahaa ninkaasi min alxukmi xagga xukunka iyo talada iyo walistibdaadi xagga la keli noqoshada la keliyoobidda bira'yi talada in lala keliyoobo ma yakunu lidi eh, lidictatorin qawiyin nin dictator ah oo la keli taliye xoog badan awoodiisoo kaluu lahaa wax alaale iyo qofku yidhaha maanta madaxa laga jir waa laga jarjiri nin dictator ah oo kale taliye ah oo xoog badan weliba laga boqo sida uu go-aan u leeyahay buu ninka ogaaskaana ulahaa xataa kaana bacduhum xataa uu ahaa kaana bacduhum qaarkood qabaa-ishu ama kaana bacduhum ogaasyada qaarkood idaa qadiba hadduu caroodo qadiba lahu waxaa la caroon jiray uluufun min asuyuufi kumanaan seefa ah baa la caroon jiray seefi ma caroote kumanaan nin oo seefa haysto baa la xanaaqi hadduu xanaaqo laa tas'aluhu ayagoon isweydiinayn fima qadiba muxuu u carooday ahay muxuu la carooday talow ma gardaranya mase lagama garda mase waa laga gardaranya ayagoon isweydiin ogaaskii miyaa laga caraysiiyey ahay kumanaan seefaha la caroonayo oo dagaal baa la gelaya dhiig baa la daadinaya waa la duulayaa heerkaasay gaareen ahay heerkaasay gaareen soo ma jeedin ninka ogaaska ah ama nabadoonka ama qabqablaha hadduu caroodo maxaa ka caraysiya laisma weydiinayo nin walba sabtuu qaadanaya halkaasaa la gaadhay ilaa ana almunaafasata ilaa laakini ana almunaafasata loolanka iyo tartanka fi fi siyaadati ee madaxtinimo oo u dhexeeya bayna amnaa- ilcami ilma adeerada kaanad waxay ahayd tadcuuhu mid u yeerayso ilal musaanacati in la sameeyo dadka loo sameeyo ilal musaanacati binnaasi dadka in la sasabo ninkaas kalitaliyaha taliyaha ahe hadduu carooda lala wada caroonayo iyadoon la isweydiin maxaa ka caraysiiyey wuxuu ku khasbanaa nin kale oo in adeerkii ha challenge kula jira soo mahayo tartan inuu dadka soo jiito inuu dadka soo jiito ayuu ku khasbanaa maxaa yeelay hadduuna dadka soo jiidan hadee mid isaga walaalkiia laga raacay hadii la doono waadna ogtihiin hadde raggu isuma ogola maarata xukunka laisuma ogolo nin walba wuxuu raa asagu inuu taliyo labada walaalaha isku dilayo uni aabihii baa isku dilayo marka haba awood ba halahaadee wuxuu ku qasbanaa inuu soo jiito dadka ilaa ana almunaafasata tartanka iyo loolanka fi siyaadati madaxtinimada lagu loolamo bayna abnaa'i alcami ilma adeeradu ay ku loolaaan ku loolamaan kaanad waxay tadcuuhum mid u yeeranayso keensanayso ilalmu ila almusaanacati binnaasi dadka in la sasabo lasoo jiito maxaa lagu soo jiidan min badli nnadiyi xoolo in la bixiyo la huro annadiyi waxaa laga wadaa maal iyo xoolo ahay nada adilya nada nuunka maaragtay nuunka iyo deelkaba la kor dhigo an nada waa dhadada ama yaxniga waxa la yidhaahda annadiyi waxa weeye almaal ama deeqsinimo min badli nadiyi si deeqsinimale in wax la bixiyo wa ikraami dayfi martida in la sooro walkarami deeqsinimada iyo walxulumi dulqaadka iyo waidhaari shajaacati geesnimada in la muujiyo iyo waddifaaci can ilgayri dadka kale in la difaaco dadka raaciyadaa in la difaaco haddaad rabtaa madax inaad noqoto gacantaada waa inay furan tahay waa inaad deeqsi tahay ahay waana martida soorto haddaan deeqsi ahayn waa laga agacarari soo maha dee dadku meeshii meeshii u roon nafi meeshii u roon raacday soomaha waxa dhihi jireen waxa weye mid u roon bay aadi waa lagaa tegi haddaad abaar tahay oo waxba lagaa dheefayn waa lagaa yaacay ahay haddaadan dulqaad lahayn ood xanaaq badan tahay waa lagaa yaacay haddaadan geesi ahayn oo fulay ah tahay waa lagaa yaacay annaga fule noo talin ayaa lagu dhihi marka waxyaala calaamadaha ninka hogaamiyaha uu leeyahay kow waa inuu deeqsi yahay labo waa inuu dulqaad badan yahay saddex waa inuu geesi yahay soo ma jeedid afar wadifaaci can ilkhayri waa inuu ka warqabaa dadkiisa raaciyadiisa qofkii dhiban iyo qofkii la dulmiyo iyo qofkii la gardaraysta u hilin karo garab istaagi karo raaciyadda raaciyadaadiiba haddaadan ilaalin karin iyo xuduudahaagi marna madax ma noqon karta marka wuu ku khasbanaa marka si aan looga qaadin jegada loolan baa lagula jiraa ilaahy xataa yagsibuu si ay u helaan almaxaamida ammaanaha fii acyuni innaasi dadka hortooda in lagu ammaano oliya ninkaana waa deeqsigii waa geesigii waa ninkii dulqaadka badnaa in la yidhaahdo walaasiyama gaar ahaan iyay ammaan ka sugayeen ashucaraaa ah nimanka fanaaniinta ah shucarada waa nimanka gabyo xilligaa dee gabayga jir fanaanimada jirtay waxay ahayd gabay ahay fanaaniinta nin madaxa iyo fanaan iska agday in la ammaanuu rabaa oo weligaa marka adaa jiroo jooga la yidhaahdo saasuu rabaa ashucaraa ah, nimanka gabayaasha ah fanaaniinta aladiina kuwaasoo shucaradaasoo gabayaashaasoo ama fanaaniintaasoo kaanuu ahaa lisaana alqabiilati afhayeenada qabiilooyinka fi dalika azamani waktigaas waktigaa qabiilka yaa afhayeen waa ninka gabyo hadduu qabiilka ammaano qabiilku waa kici jiray hadduu kiciyo waa kici jiray hadduu dejiyo waa degi jiray marka ninkaas afhayeenka qabiilka ee gabya iyo aftahanka bay iska laaluushi jireen nimanka madaxda ah oo si baan u taagi jireen si u ammaano hahay iyo waxa wa xataa tasmu darajatuhum ilaa ay ay saro marto darajadooda can mustawa almunaafisiina dadka la tartamaya ay ka darajo sarreysmaan oo ka ka kormaraan ninka madaxda hadduu dhaqaalo badan bixiyo oo raggii wax ammaani jira oo dhan wada dharjiyo oo martidii soo dhaweeyo oo waxa weeye maaragtay dulqaad badan yahay waa la jeclaanaya haddii la jeclaanana nin la tartami kara male isagaa laga dooranaya laga dooranaya ahay wa kana waxa uu ahaa lisaadati wa kana lisaadati warucasaai nimanka madaxda iyo sayidyada iyo ogaasyada waxaa usugnaa waxay lahaayeen xuquuqun khaasatun xuquuq gaar ah xuquuq gaar ahay lahaayeen gaar ah oy dadka ku dhex lahaayeen haddii duulaan la qaado wixii lasoo helay qeyb bay ku lahaayeen wax walba waxay ku lahayn qeyb fa kaanuu waxay nimanka madaxda ru'asadu ya'khuduuna kuwa qaato min alghaniimati xoolaha lasoo dhaco ghaniimadan hadda tii sharciga ahayd oo islaamka looma jeede waxaa loo jeedaa waxyaalahay qabiilku ay soo biliqaysan jireen intay qabiil kale ku duulaan fa kaanuu waxay nimankaa madaxda yaakhuduuna kuwa soo kuwa qaato min alghaniimati wixii lasoo boobo lasoo dhaco almirbaaca afar meelood meel rubac bay qaadan jireen rubac waxay kaloo qaadan jireen wasafiya iyo wixii ayagu ay xushaan markii la keeno xoolaha lasoo dhaco rtiga geela u weyn kan qoorta hasha dhashay dumar hadday ku jiraan gabadha ugu qurxan yacnaa waxyaalaha ayaga xushaan asafiya wax wey waxay xushaan ayagu bay lahaayeen nimanka madaxda ogaaskaa iska leh wanashiidata iyo wixii la helay oo baylaha laga helay nashiidada waxa weeye intaan bareerihii loo socday la gaarin jidka wixii laga helo neef wadada laga helay soo ma jeedid kan ogaaskaa iska leh maxaa yeele dagaalka hortiis baa la helay iyo walfuduula wixii hamba oo soo haro marka xoolo in la qaybsado masalan dadka waxa qaybsanaya waa toban qof tobankii markii loo qaybiy waxaa soo haray laba neef ama hal neef ama saddex neef saddexdaa neef tobanka oma qaybsanto waxaa leeyahay ogaaskaa iskale hala siiyo alfuduul wixii aan qaybsamayn oo hamba ah yaqulu shaaciru yaquulu shaaciru ninkii gabye wuxuu yidhi laka almirbaacu fiina wa xukmuka wannashiidatu walfuduulu laka waxaad leedaha boqorow almirbacu afar meelood meel baad leedahay wixii lasoo bali laqaysto fiinaa dhexdeenna wasafaaya baad leedahay waxaad xulatay wa xukmaka xukunkaagaad leedahay iyo wanashiidata wixii baadiya aho baylaho la helay iyo walfuduulu wixii soo haray intaasoo dhacdaa iskale ahay waa qayb libaax qayb libaax wey walmirbaacu mirbaacu rubcu lghaniimati qaniimada afar meelood meel wey wasafiyu waxaa safiga la yidhaahdana ma yasfiyahu raciisu wixii uu u doorto u xusho weeye ninka madaxda linafsihi naftiisa qabla alqis qabla alqismati intaan xoolaha la qaybin wannashiidatu nashiidaduna ma asaaba raciisu wuxuu ra-iisku helo weeye fi dariiqi wadada uu ka helo qabla an yasila intaan la gaarin intuuna gaarin ilaa baydati lqawmi qoomka lagu duulayo xeradooda intaan loo dhicin wixii dariiqa laga helo wey walfuduulu fuduulkuna ma fadlaa wixii hara weeye min alqismati qismada kasoo haray mima laa tasixu qismatuhu waxa aan la qaybin karin oo qaybta ay suuroobeyn calaa calaa cadadi alguzaati dadka duulahayo aan loo qaybin karin oo soo haro wey kalbaciira sida ertega weyn walfaras iyo faraska iyo wanaxwihimaa iyo wixii kale oo la halmaalo marka nimanka boqorada ahna sidaas bay ahaayeen oo maaragtay sad dheeri ahay lahaayeen sad dheeri ah bay lahaayeen taladana saasay iyagu ulahaayeen inkastoo loolan ilmaadeerada ay kula jireen oo uu ka baqay in laga qaado dadka uu soo jiidanayay haddana waxaa loo maaragtay waa loo sadburin jiray maadaama uu yahay maaragtay ninka ogaaskaa uu yahay alxaalatu siyaasiya xaaladii siyaasadeed ee carbeed insha allahu tacaala darsigeena halkaan ku joojinaynaa alxaalatu siyaasiya casharkeena dambaan ka qaadanaa haddii ilaha idmo baraك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته